والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا وحبيبنا ورسولنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته caawa oo habeen khamiisa oo afar iyo labaatan ay tahay bisha muxaram kun afar kuna beegan afartii bishii tobnaad laba kun iyo siddeed iyo tobanka ayaan inshaa allahu tacaalaa kelimaadka nadwadan mubaarakada ah ee magaalada bocane aynu inshaa allahu tacaalaa ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu sida khayr ku jira adduuniya aakhiraba iyo sawaabka inuu waafajiyo cid kasta oo nadwadan ka soo shaqaysay iyo khayrka kan inuu qabsoomo bacda fadli illaahi oo feker iyo maal iyo waqti iyo maskax iyo muruqba ku bixisay si dadka iyo deegaanku uga faa'iidaysto ilaahay waxaan ka baryayaa inuu miisaanka xasanaadka u saaro adduun iyo aakhirana allah ku barakeeyo degmada boocane oo lagu qabanayo nadwada ilaahay waxaan ka baryayaa inuu degmada barakeeyo dadkeeda iyo diinteeda iyo deegaankeeda iyo duunyadeedaba alla inuu barakeeyo ubadkooda iyo oryahooda iyo odayaashoodaba adduunkooda iyo awoodooda iyo aqoontooda iyo anfacoodaba allah u barakeeyo fadhiyo kale iyo wakhtiyo kale ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu tanna ina ka aqbalo isugu keen soo celiyo inahu waliyu dalika wاlqaadiru calayh intaa bacdigeed kelmadda caawa ku qornay waa macaasida iska ilaali macaasida iska ilaali mujtamaca soomaaliga ah marka macaasi la yidhaahdo ama macsiyo ayuu hebel sameeyey badankiisu wuxuu u fahmayaa hebel waa zinaystay waa loo fahmayaa macsiyuu sameeyey marka la yidhaahdo ama qofkaasi waa macsiilow qof macsiilow ah wey haddii la yidhaahdo wuxuu u fahmayaa mujtamaca soomaaliga inuu qof zinaystay yahy laakiin macsiyadu waa hadal caam ahoo waxa weeye qof kast wax kasta oo ilaahay oo dembi laga galo macsiyaa la yidhaahdaa waa caasinimo waana weynaan karaa dembigu waana yaraan karaa dembigu qofku uu gelayo ilahay qur-aanka wuxuu ku sheegay dahara alfasaadu fi lbari walbaxri bima kasabat aydi nnaas badiyo iyo beriba waxaa ka muuqday macaasi iyo xumaan bani aadamku waxay gacmahooda ku shaqaysteen ka dhashay oo fasahaada oo xanuuna leh oo abaara leh oo colaada leh oo nabadgelyo xumo leh oo taran yaraan leh oo maxaanku idhaahdaa mashaakil ah waxaa badiyo berri ka dhacayana waxaa sababay xumaha uu bani aadamku samaynayo iyo dunuubtan uu dadku ku kacayaan ayaa sababay taasaa ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala taa cagsigeed haddii dadku ay xumaha iska ilaalin lahaayeen walow anna ahla alquraa aamanuu wataqow fataxnaa calayhim barakaatin min alsamaa'i waalard dadka deegaamada degan magaalooyinka daabiyadaha dadka degan hadday alle ka alla rumayn lahaayeen oo alle ka cabsan lahaayeen samaawaadka risiqa ku jiraan usoo dayn lahayd roob baa la siin lahaa dhibca waaweyn dhulka iyo xoolaha loo barakayn lahaa barwaaqa ilaahay siin lahaa subxaanahu wa tacaala qofka muslimkaahi inuu iska ilaaliya macaasida iyo xumaanta dantiisa adduun iyo aakhiraba waa ku jirtaa yowma tajidu kullu nafsin maa camilat min khayrin muxdaran wamaa camilat min suu tawadu low ana baynaha wa baynahu amadan baciida wayuxadirukum allahu nafsah wallahu ra'uufun bilcibaad ilaahay wuxuu leeyay subxaanahu wa tacaala maalinta aakhiro bani aadamka waxaan adduunka uu samaynayo ee macaasi ah ee uu qooshanayo waxaa dhici doonta in inta la ururiyo malaa'ig baa u xil saaran waina calaykum la xaafidiin kiraaman kaatibiin yaclamuuna maa tafcaluun malaa'ig baa u xil waa la qoraya waxa kale ficil iyo qowl waxaad samaynayso aada ku kacayso waxaa inta la ururiyo diiwaanna lagulaga buuxiyo diiwaan lagu ururiyo baa aakhiro lasoo bandhigayaa wixii qofku sameeyey kaas allah wuxuu tilmaamaya subxaanahu watacaala qofku inuu jeclaysanayo diiwaankii waxaan lagaga soo qoray xumaha ah ilaahayow ilaahayow maanta yaa kaa qariya ilaah waxaan yaa kaa fogeeya waa wixii adduunka looga taag lahaa war khamriga iska daa war zinada iska daa war tuugada iska daa war dilka xaqdarada iska daa war munaafaqada iyo diradiraalka iyo beenta iska daa gabar yahay xijaabo alla ka cabso cawradaada astur ilaahay ka xishood wixii la lahaa oo dhan bani aadamkani idiidanaa ku dhega iyo indha adkaa cabaad badan baa ka bixi doona maalintaa qiyaame sidaa awgeed ba rasuulku wuxuu tilmaamay sal alla alay wasalam qofku dunuubtan uu samaynayo meesha ugu horeysa ee dunuubtu ay dilayso waa qalbigiisa hadduu qofku qalbiga ka dhintana jidhka intiisa kale micno ma leh qalbigu waa meesha qofku ka noolyay afka soomaaliga wadnaha la yidhaahdaa wadnahaas bani aadamka meesha laga hagaya wey hebel wadnaha istaagay baad maqlaysaa dhaqaaq markaasaa ugu dambaysa qofku gacan la-aanteed waa socon karaa oo haddii xanuun ka galo la jaro ama ay qallasho in la-aanteedna waa socon karaa lug la-aanteedna waa socon karaa keli la-aanteedna waa socon karaa laakiin ma socon karo wadno la-aantii qofka ma socon karo wadnahaasay dilaysaa qalbiga ah nabigu wuxu uhi sal lla alay slam ina alcabda idaa akhta'a khati'atan qofku markuu gef galo ou gef sameeyo nukitat fii qalbihi nuktatan sawdaa qalbigiisa waxaa lagu dhibciyaa baag madow dhibic madow baa qalbigiisii nadiifta ahaa ku dhacaya sunadiifu ahaa faidaa huwa nasaca wastakfara haddii uu wixii xumaha ah joojiyo oo ka fuqo oo dembi dhaaf alle uu weydiisto wixii qalbigiisa ku dhegay waa ka soo fuqayaa wa in caada hadduu ku noqdo ziida fiiha waa la kordhinayaa waa sii ballaadhanaysaa baagti baa ballaadhanaysa xataa tacluu fiiha ilaa ay qalbigaba ka dulmarto qalbigiisoo dhan ay ka dulmarto wa huwa araanu aladii dakara allahu subxaanahu wa tacaala waana raanka ilaahay qur-aanka ku sheegay kalaa bal raana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun raan waxaa la yidhaahdaa waa wax madow waagii hore ee faanuusta la isticmaali jiray fanuusyada wa idinkii arki jiray xaafadaha casarkii baa la safayn jiray xaggan sare ee marka quraaradda la gelinaya la qabto sidaa inta loo qabtaa saa loo dhufdhufan jiray maxaa ka soo daadan jiray wax madow baa ka daadan jiray soo maah waxaa madow baa raan la yidhaha afka carabiga ah waxaasaa qalbigiisoo dhan qofkii fuulaya muxuu noqonayaa marka qofkii laa yacrifu macruufan walaa yunkiru munkaran wixii wacnaa wanaag u arki maayo wixii xumaana xumaan u arki maayo sababtu waa maxay qalbigii baa dhintay qalbigii baa buka oo daboolan xumaanta xumaan u arki maayo wanaaggana wanaag u arki maayo macaasidu marka dhibaatadaasay leedahay qofka bani aadamka waa gefi karaa waa dembaabi karaa laakiin waa inuu is og yahay inuu gefay oo dembaabo soo noqdaa la rabaa nabiyullaahi aadam aabbaheen waa tii amarkii ilaahay siiyey waa tii uu gefay oo dembaabay ilaahay muxuu qur-aanka ku sheegay fii suurati taaha wacasaa aadamu rabbahu faqawaa nabiyullahi aadam inuu ku dhacay cisyaan baa alla sheegay alla wuu toobad keenay toobadina alla waa ka aqbalay waman yacsi illaaha warasuulahu faqad dalla dalaalan mubiina qofka alla ee rasuulkiisa ku caasiya qofkaasi waa lumay lumid cad buu qofkaasi lumay mar kale alle subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamay qofka mu'minka waa qof goba qof goba weeye wax wacan ba baa isaga u ah dhaqan iyo wanaag aliimaanu waalcamalu الصaalixu waxaasa u ah walaakina allaha xababa ilaykum اliimaan wazayanahu fii quluubikum wakaraha ilaykum اlkufra wاlfusuuqa wاlcisyaana ulaa'ika hum اraashiduun ilaahay wuxuu tilmaamay dadkan mu'miniinta ah ilaahay baa iimaanka qalbigooda jeclaysiiyey markaasuu ku qurxiya haddana markaasay cibaadaysanayaan ilaahay subxaana wa tacaala ku xidhan yihiin ilaahay baa qalbigooda iimaanka jeclaysiiyey wa karaha ilaykum alkufra walfusuuqa walcisyaan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu idiin nacay oo aanu idinla jeclayn gaalnimada dembiyada waaweyn dembiyada yaryar xumaha waxa inaad samaysaan kuwa tilmaanta alihii waa dad hanuunsan ba alyidhi subxaana wa tacaala rasuulku sal allahu alayh wasalam xadiis saxiix ah ducadiisi waxaa ka mid ahayd allahuma xabib ilayna aliimaan wazayinhu fii quluubina wakarih ilayna alkufra walfusuuqa walcisyaan wajcalna min araashidiin buu nabigu ohan jiray calayh salaatu wasalaam rasuulku wuxuu tilmaamay sal allahu alayh wasalam qofka mu'minka ahi waa dembaabayaa laakiin waxa weeye qof uu dareenkiisu nool yahay oo garanaya inuu dembaabay sida qur-aankuba uu sheegay isagoo qofkii tukanaya salaaddii oo soomaya oo qur-aankii akhrisanaya oo salaaddii tukanaya wardinaya oo khaldami karaa laakiin muxuu samaynayaa isku sii dayn maayo xumihii iyo dembigii markiiba waa isdaba qabanaya warsaw adiga khaldamay warsaw adiga dembaabay warso adiga dembiga gala ilaahay ku gafay subxaana wa tacaala ina aladiina ataqow idaa masahum طaa'ifu min ashayطaani tadakaruu faidaa hum mubsiruun kuwa alle ka cabsaday mid iska wareegaya shaydaana haddii uu duufsado oo khalad ka dhaco markiiba waa xusuusanayaan warsaw adiga dambaabe warsaw adiga ilaahay ku caasi war maxaa ku qaade markii uu toobad keenaya ilaahay wuu soo noqonaya alla waa katooda aqbalay subxana wa taala nabigu wuxuu suu cabiray bal fiiri man sarathu xasanatuhu wa saa'athu sayi'atuhu fa huwa mu'minun qofka wanaagga uu sameeyo wanaaggaasi uu ka farxinayo oo ku farxaya khayrka iyo wanaagga iyo cibaadada iyo uu samaynayo waa sii joogtaynaya xumaha uu sameeyana waa dhibayaayo inuu khaldamay buu isog yahay qofka caynkaasi waa mumin buu nabigu yihi alayh isalaatu wasalaam waxaa ka mida dunuubta in la iska ilaaliya u baahan agoonta iyo maalkooda iyo wixii la mid ah wa aatu lyataama amwaalahum qaabku qur-aanka u cabiray dunuubta mar qur-aanka cisyaan fusuuq buu ka cabiray mar xuub ayuu qur-aanku ka cabiray mar dembi buu qur-aanku ka cabiray mar qur-aanka wuxuu ka cabiray khaiia mar sayi'a mar ifmi iyo baqyi mar fasaad mar cutuwi ayuu qur-aanku ka cabiray agoonta markuu alla ka hadlay waaatu lyataama amwaalahum walaa tatabadalu اlkhabiisa bاطayib walaa taakuluuha amwaalahum walaa taakuluu amwaalahum ilaa amwaalikum inahu kaana xuban kabiira ilahay wuxuu tilmaamayaa agoonta maalka iyo hantida loo hayo si fiican in loo loo siiyo waxooda oo aan laga gacan bidixayn shayga wanaagsan ee xalaasha ahna shayga khabiidka inaan lagu bedelin agoonta maalkooda inaan la cunin oo kaaga intaad tidhaahdo anaa u wadwadaya adoon daacadnima kugu jirin aad kaaga ku dul cunto waa dembi weyn buu alla yidhi subxaanahu wa tacaala alle mar kale wuxuu tilmaamay subxaanahu wa tacaalaa intuu ka soo sheekeeyey umamkiina ka horreeyey sida qowmu luud iyo madyan iyo caad iyo thamuud iyo iyo qaaruun iyo fircawn iyo haamaan buu alle wuxuu ku soo gebagabeeyey dadkaa kibree dembiyada badan galay ee haddana dembigoodii ka joogi waayey wixii loogu dawgalay alle wuxuu yidhi subxaana warkoodii buu soo ururiyey nuxurkii murtidii baa laguu sheegay fa kullan akhadnaa bidanbihi dadka aad arkaysaan mid waliba gii falay baanu ku qabannay fa minhum man arsalnaa calayhi xaaiba waxaa ka mida ah mid aanu cirka dhagxan iyo qururux kaga soo sii daynay wa minhum man akhadathu sayxa waxaa ka mida ah markay dembiyadii iska ilaalin waayeen oo gaalnimo iyo xumoo dhan dhanqooshteen kuwa inta lagu qayliye qalbigu dilaacay wa minhum man khasafnaa bihi alard waxaa ka mid a kuwa dhulka aanu la goynay oo ilaa iyo maanta xabaalmadoonto dhulka dhexdiisa jalaq leh wa minhum man aqraqnaa waxaa ka mid a kuwa aanu biyo ku hafinay oo biyihii ku baabi'inay wamaa kaana allaahu liyadlimahum intaasaa loo cadaabay ilaahay ma ahayn axad iyaga dulmiyey ama kama gardarnayn alleh walaakin kaanuu anfusahum yadlimuun laakiin iyagaa naftooda dulmiyey iyagaa loo taag waayey soomaalida waxay ku mahmahdaa soo joog ninkii laga waayo maxaa laga helaa soo jiifsaa laga helaa isagoo jiitamayo jiifaad arkaysaa le marka horeu socday caafimaadka war qunyar war joog marka la mahmaha carruurta lagu mahmaaho inta badan hadhow marka ilmihu de maantao dhan ciyaaro oo boodo war silaal iyo caynkan tiraahdo fiidkii isagoo dhutinaya hadduu yimaado imisaan kalaas joog ma ujeedaa sidaa awgeed baa markaa ilahay uga warramay subxaanahu wa tacaala ilaahay wuxuu tilmaamay nabiy llaahi yuusuf iyo walaaladii dembigii ka dhacaya gefka soo u cabiray qaaluu yaa abaana istakfir lana dunuubana inaa kunna khaai'iin waxay yidhaahdeen aabbahayow waa gefnay ilaahay dembi dhaaf noo weydii kuwa gefay baanu ahayn khalad baanu galnay qaala sawfa astakfiru lakum rabbii ilaahay subxaana watacaala dembi dhaaf baan idiin weydiin doonaa doonaa mufasiriintu waxay ku fasireen xilligaa uu leeyahay mar danbaan ilaahay dembi dhaaf idiin weydiinayaa waa waqtu saxar xilliga witirka la tukado ee dambe weeyaan xilligaas uu leeyahay mar dambe alle idiin weydiinaya <coughs> alle wuxuu ka waramay xumaha qofku inuu ka digtoonaado haddii uu kaa dhacana inaad wanaag ka dabageyso si wixii aanu isu biirsan oo ku dhibaatayn ina alxasanaat ina alxasanaat yudhibna sayi'aat xasanaadku waxay kaxeeyaan oo tagsiiyaan waxyaabaha sayi-aadka ilahay wuxuu ka warramay subxaanah wa tacaala qofku inuu iska ilaaliyo dunuubta nooc ka mida oo dembiga iyo gardarada iyo xadgudubka ah qul inamaa xarama rabbi alfawaaxish alle wuxuu leey subxaana wa tacaala waxaad tidhaahdaa rabbigay waxa uunuu xarimay fawaaxishta tii foosha xumayd zinada iyo wixii la mida xunba maa dahara minha wamaa batan wixii muuqda oo faaxishada ka mida iyo waxa qarsoonba wاlإثma wاlbagya dembiga iyo xadgudubka ilaahay gardarada waa xarimay biayri xaqin biayri اlxaqi gardarada biayri اlxaq ah xaq la-aanta ah wa an tushrikuu biاllaahi waxaa alle xarimay oo kale inay ilaahay ku lamaanaysaan maa lam yunazil bihi sulطaana waxaan ilaahay wax gar ah oo xujo ah u soo dejin waxaa kaloo alla xarimay wa an taquuluu calى اllahi maa laa taclamuun inaad ilaahay subxaanaه wa tacaala waxaydinaan garanayn aad ku sheegtaan ilaahay subxaanaه wa tacaala dembiyada iyo macaasida layska ilaalinayo aad buu qur-aanka uga warramay waxaa ka mid a ah burcadnimada iyo dhuljiifka dadka baabuurta furta ee musaafirka dhaca ee belada ah taana alle waa ka digay subxaana wa tacaala alle xadgudubka ayuu ka digay saasoo kale macaasida iyo dunuubtoo dhan qofku inuu ka fogaado qur-aanku aada iyo aada iyo aad buu uga hadlay uu qofku iska ilaaliyo oo rabbigii subxaana wa tacaala uu ka xishoodo waxaa qofkii la yidhi iska ilaali ribada iyo beec khaldan iska ilaali oo baraka aan maalka iyo cimriga iyo naftaba way baway ku baaba'ayaan iska ilaali alle subxaanahu watacaala cadaab iyo ciqaabkiisa ayaa kugu dhacay od ilaahay baa kula dagaalamay alle iskama celin karaysid waxaa la yidhi iska ilaali qofka nafta alla abuuray xaqdarre ha ku dilin bani aadamku dembi uu galo gaalnimaa ugu weyn dembiga labaad ee ku soo xigaa waa inuu qofku xaq darre wax ku dilo dembiga saddexaad ee qofku galo waa inuu zinaysto oo zino iyo wax la mida qofku sameeyo dembiga afaraadna waa saariqada iyo tuugada ee wixii la midka ah intaaba alla waa ka digay subxaanahu wa tacaala waxaa ka mid ah waxyaabaha laysaga digay khamrigaa ka mida iyo xaaraamnimadiisa qofku inuu iska ilaaliyo ilahay wuxuu le ayuha aladiina aamanuu inama alkhamr walmaysiru walansaabu walaslaamu rijsun min camali shayطaan fajtanibuuhu lacalakum tuflixuun khamriga iska ilaali alla leeyi subxana waa qurun in qofku khamriga ka fogaado khamri wax kastaoo caqliga kulamaa khamara alcaql wax kasta oo caqliga daboola la yidhaahda khamriga biyaha la cabaa kami la mida qaadka la mida sigaarka tubaakada xashiishada ifyuumta balaaye iyo baaska bani aadamka lagu ibtileeyey oo dhanba wey xadiidka jaabir rasuulku wuxuu tilmaamay sal alla alay wasalam ilaahay wuxuu ballan ku qaaday cidda maandooriyaha isticmaasha maalinta yowma alqiyaame inuu ka waraabin doono tiinat alkhabaal saxaabadu waxay dhahan rasuulka ilaahayo waa maxay tiinat tiinatulkhabaal wuxuu nabigu ku fasiray waa caraqu ahli naar ama cusaaratu ahli naar ahlu naarka dheecaankiisa ama dhididka iyo malaxda iyo dhiigga jidhkiisa marka la cadaabayo la shuba la shubayo ka shubmaya marka la shiilaya jirkooda ilaahay subxaanahu wa watacaala waxyaabaha uu in laga digtoonaado uu ina amray waxaa ka mid ah zinada walaa taqrabu zina zinada ha u dhowaanina lama odhan ha zinaysanina bal u fiirso way kala duwan tahay sinada ha u dhowaan iyo ha sinaysan wax alla wixii zinada sababi karaya ama kuus aada ugu soo dhowaan karayso ayaa lagaaga digay waxaa la yidhahdaa baab waa min baabi sadi daraa'ic wax alla wixii ku gaadhsiin karaa lagaa xidhaya sidaa awgeed baa mujtamacaadka waxyaabaha baabi'iya oo nasabkooda iyo tarantooda iyo tayadooda iyo diintoodaba dila zinada ka mid ah iyo awlaadda aan sharciga ku dhalanaynin markaasaa shareecadu waxay diiday ninku inuu qof dumar oo ajnebi ka ah meel cidla ah kula faqo ama aqal gudihii ha noqdo ama qoortaa ha la fadhiisto ayaa la diiday rasuulku markaasu wuxu yidhi sal alla alay wasalam labadii isla cidlootaa shayddaan baa ku saddexa siduu isugu gugujinayo ayay marka dambe xumaantii ku dhacayaan iyo faaxishadii khalaas gabadhii halkaasaa magaceedii iyo sharafteediiba ku dhimatay oo iyadoo qaali ahayd bay wax rakhiisa iska dhigtay markay waxaan xalaal ahayn ku kacday shareecadu waxay diiday si zinada looga badbaado qaawanaanshaha dumarkiibaa waxaa la yidhi yaa ayuha nabiyu qul liaswaajik wa banaatik wa nisaa'i lmu'miniin yudniina calayhina min jalaabiibihina jalbaabka ha la xidho xijaabka gabadhu ha xidhato jidhkeeda qam ha astudho labada wejiga iyo labada calaacalad wixi ka ahayn waa cawra ha asturato wejigu si asturatana waa fiican yahayba waxaa la xarimay shareecadu diiday si aan dembigaa weyn loogu dhicin gabadhu iyadoo iscadrisay oo cadar iyo udgoon marsatay oo indhaha iyo wejiga qorqortay inaanay dariiqa u bixin rasuulku markaasuu yidhi sal alla alay wasalam waliyakhrujna tafilaat gabdhuhu ha baxeen markay dantooda u baxayaan dee laga maarmaanka suuqa u kacayaan ay hayru mutatayibaat iyagoo aan is-udgin gabadh kastoo cadan marsato is-udgisaa rasuulku aada buu uga digay salawaatullahi wasalaamu calayhi dhaqankeedaasi dhaqan wacan inaanu ahayn rasuulku sal alla alay shareecadu waxay diiday oo maxaan ku idhaahdaa si zinadan loo ilaaliyo guurkii bilaa weliga ahaa markaas gabadhu weligeeda ha guuriyo saasa shareecadu tilmaantay ayumaa imra'atin nakaxat bigayri idni waliyiha fa nikaaxuhaa baatil fanikaaxuhaa baail fa nikaaxuhaa qof walbo dumara oo weligeedii walaayadeeda hayay la-aantii guursata oo nin isku qaada nikaaxeedu waa baail nikaaxeedu waa baail nikaaxeedu waa baail buu nabig sal alay slam soddon saxaabi soddon saxaabi baa xadiiskaa nabiga ka wariyay sal la alay slam sidaa awgeed waxaa raba qofku shareecadu say u ilaalinayso in tarantu hagaagto sharcigu wuxuu ilaaliyey alikhdaac bilqowl gabadhu ninka markay la hadlayso codka inaanay dhulka udhigin cod jilicsan oo jiijiitamaya oo la macmacaaneeyey oo la reer magaalay inaan lagu hadlin hadal danta ku jirta lagu wada hadlo waayo ragga waxaa ka mid ah nin qalbiga ka buka oo shahwa dilootay oo shanqadhii baxdaaba isaga intaasi ay uu moodayo in isaga loo jeedaba falaa takhdacna bilqowl fayamaca aladii fii qalbihi marad ilaahi subxana wa taala hadalka dhulka ha dhiginoo ha jiijiidina adiga macaankiisa wixiisa ku dhadhansiiyey waxa adiga ha wadwadin kumaba qaba ninkani hadhow isagu wuxuu moodayaa hayaay wallahi waaba ku rabtaabu isleeyahy sawta ku macaansanaysa oo ku abowsanaysa oo ku walaarsanaysa isleeyahy ha isku dhihin waxaa adigu hadal nool oon maxaan ku ihahdaa ka buka ee shahwadu qalbiga ka dishay si aanu hungurigaas u gelin shareecadu waxa ay maxaan ku idhaahdaa xarrimtay eeg inaan raggu dumarka daawano eegin dumarkuna ragga aanay eegin muujeedaa ilaahay subxaana wa tacaala amar buu bixiyey ragga iyo indho dumarkaba indhaha in la laabo ninkii shaacirkaa wuxuu yidhi fa nadaratun fa mawcidun fa salaamun fa mawcidun fa liqaaun wuxuu ka hadlayaa macaasida si laysugu soo dhaco ninkiiyo gabadha ajnabiga iska ah marka hore waan is eegaya dumarka kale midka kale markuu isha ka buuxsado ayuu u dhoolla cadeynaya markuu u dhoolla cadeeyo waa la salaamaya waa la ballamayaa waa la kulmaya laakiin hadda maanta waaba ka soo dhawaatay saas mobile baa la haystaa waa ku arkay waa ku caashaqay waa kulanay waaba intaaba mobilekana wax dhaweynaya oo wax walba ma aragta halkaasaa laga wada xidhiidhaya shareecadu waxay ilaalisay ninku inaanu gabarh ajnabi ka ah taaban salaanta soo ordayo rag dumarkan ajaanibta kale ah dadka qaar baa isleh xeeladeeya oo maxaan ku idhaahdaa gacanta ku salaamaya mara intuu saa ku yii marada ma baa ka hooseeya mise bir baa ka hooseysa maxaa ka hooseeya dee gacantii baa ka hooseysa soo ma gacantii baa ka hooseysa bal inuu kaa yeelo malgacadaad haysata ama bilqaabka ama ulqaadoo saa ugu dhiib balsalaame naga daaba kule ussalaami mayne gacantuu rabaa inuu si aan rag iyo dumar ajnabi ka isu taaban baa shareecada diiday in gacanta la iska taabto dhunkashadii baa la diiday labadii qof ee ajnabiga iska ahaa kala ahaa baa la diiday rag iyo dumarku inay isdhunkadaan heermigaalku wuxuu sameeyey bay ka mid tahy ma ujeedaa rasuulka nin yar oo dhalinyaraa baa u yimi isagoo maalin saxaabada la fadhiya ya rasuul allah i'dan lii bizina rasuulka ilaahayow zinada ii fasax waxaan saxaabadu waa fadhida waxaan kuugu imi inaad zinada ii fasaxdo saxaabadii waa yahay warleey rasuulku muxuu ku yidhi sal la alay slam udnu minii walii soo dhawo war kaale kaale rasuulku waa la hadlay ninka salawatu llahi wasalaamu aleyh atuxibuhu liummika hooyada in laga zinaysto ma la jeceshahay markaasuu yidhi laa wallaahi fidaaka abii wa ummii may wallaahi hooyada iyo aabbahay baan ku dhaafsanaya rasuulka ilaahay dadkuna waa saas oo kale nin jecel hooyada in laga zinaystaa ma jiro habaryartaa ma la jeceshahay may wallaahi lama jecli nina habaryartii ma jecla in laga zinaysto eedadaa ma jecesha in laga zinaysto may wallaahi ma jecla in laga zinaysto nina eedadii in laga zinaysta ma jecla walaahaa ma jecesha inaan in laga zinaysto may ma jecli de nina walaashii ma jecli laga zinaysto gabadhaada ma jecesha in laga zinaysto may ma jecli in laga zinaysto si fiican buu nabigu ninka u qanciyay sal alay slam ninkaagan gabadha khiyaamaynaya ee warka u wadwadaya ee qoorta la tegaya ee meelaha la fadhiisanaya ee mobilka wax kaga so quran dhurwaaga kaga soo akrinaya ee waxaa ku shubaya soo ma ogid siday sida gabadhani ay gabadh u tahay ninbay walaashii tahay ninna habaryartii bay tahay ninna eedadii bay tahay ninna isagaaba dhalowgaaridu ah zinadu marka waa khatar ninka zinaysta oo gabadh ka zinaysta ogow zinada aad zinaysatay waa dayn lagugu leeyahay adna waa laga zinaysan doonaa dadkaaga ilaa adaa ubadan seexdaa adaa waxaan sameeyey waa laga zinaysan doonaa haddaa isdhowrto ilaahay dadkaaga waa kuu dhowraya subxaanahu wa tacaala markaasaa ninkii nabiga intuu gacanta laabta ka sa allahuma kfir danbahu waxasin farjahu waahir qalbahu ilaahayow dembigiisa dhaaf qalbigiisana nadiifi cawradiisana ilaahu ilaali meeshii wuxuu ka dhaqaaqay ninkii inankii meesha wuxuu ka dhaqaaqay wuxuu maqlo isagoo zina ugu neceb ayuu ka dhaqaaqay waa usluubkii nabiga salawat wasalaamu alayhi uu dadka wax ugu tilmaami jiray waxaa ka mida ikhwaani waxyaabaha dunuubta in laga fogaado la rabo malaha xun malaha xun in dadka aad wax isaga malayso intaad wax iska cululubato adigu aad ka qaadato ya ayuha aladiina aamanuu ijtanibuu kaiira min adanni in badan oo malaha xun a ka fogaada ina bacda danni ismun malaha qaarkii waa dembi walaa tajasasuu ha isbasaasin oo isdabagelina walaa yaktab bacdukum bacda barkiin barka kale yaanu xaman markaasaa tusaale cajabla laga bixiyey waa l yuxibu axadukum an yaakula laxma akhiihi maytan fakarihtum qofkiin walaalkiioo dhintay oo meydkiisu halkan yaallo miyuu jecel yahay meeshuu maydhi lahaayoo kanfi lahaayoo aasi lahaayoo ku tukan lahaa inuu cadkiisa marba xubin goosto cuno calaashado miyuu jecel yahay maya waad nacaysaan baa ilahay yihi subxaana wa tacaala nebigu sal alla alay wasalam macaasida iyo dunuubta wuu nooga digey alaa unabiukum biakbari lkabaa'ir war maydinka waramaa xadiidka abi bakr nufeyc bn alxaarit athaqafi dembiyada waaweyn qaaluu balaa ya rasuul allah ha rasuulka ilaahay alshraaku billaahi ilaahay in shirki loo sameeyo waa dembiga ugu weyn bani aadamku galo allaha ku abuuree waaxidka cibaadadiisa cidna ha la wadaajin baryadiisa gowriciisa tala saarashadiisa waxaad u baahanta ilaahay subxaanah wa tacaala cidna ha ku ladhin maxaa lagu diidayaa inaad tiraahdo ilaahay iyo sheekh cabdulqaadirow ubad la-aan baa jira islaanta ayaamahan waxbama waxba ma keenine ilmaan u fadhina ah ilaahayo rasuulkiisii ow shaqo la-aan baa igu dhacday shaqadu ha ii furanto ilaahayo sheekh hebelow isma qaadan karayaan ilaahay cidna laguma dari karo subxaana wa tacaala cid waliba ilaahay xaq buu leeyahay marka sidaa la yidhaahdo dadka qaar baa waxay odhanayaan ilaahay rasuulkiisii baa la diiday qaar baa odhanaya awliyadii baa la diiday arrintuna sidaa ma aha waxaa la leeyahay cid waliba xaq bay leedahay xaqeeda ha la siiyo ilaahay xaqiisa ha la siiyo yaan cid wax loogu darin rasuulka xaq buu leeyahay xaqiisa ha la siiyo awliyadu xaq bay leedahay xaqeeda ha la siiyo waalidkaagu xaq buu leeyahy xaqiisa sii caruurtaadu xaq bay leedahay xaqeeda sii haddaan si kale kugu sheego inta dadka xuquuqda kugu leh ma isku mid baa hadda xaqa caruurtaadu kugu leedahay iyo ka aabbahaa kugu leeyahay iyo ka hooyadaa kugu leedahay iyo ka ooridaadu kugu leedahay iyo ka walaalkaa kugu leeyahay iyo ka darisku kugu leeyahay ma isku mid baa ka jawaaba isku mid maaha dee saasay kale tahay arrintu haddaan si kale kugu sheego hadduu subaxii nin kugu soo jarmaado war salaamu calaykum calaykum asalaam wareerkani soo maaha ninka hebel ha waa waa isagii de waa socday arrin baan la socday oo maxay tahay arrintaa la socoto islaanta waan kula leeyahay caruurtana waan kula dhalay geelana waa kula leeyahay adhiga waa kula leeyahay hantida waa inaga dhexaysaa waladeer maxaad ujeedaa buu leeyahy de waa kusude maxaad ujeedaa de waxba uma jeede waa kula leeyahay miyaad yeelaysaa waxaa laga yaabaa adaan xoolaha soo dayn adoo ordaya inaad magaalada erga u timaado haddaa nin kaa layga qaban ta ka dhacda anu shaqa kuma inaad tiraahdo oo muxuu kugu sameeyey de wixii aan kuleeyahay ba ku tabciyen waa kula leeyahay adigoo bani aadam aan ogolayn adduunyadan uskaga iyo ooridiya ubadka in lagula sheegto sidee ku ogolaatay in ilaahay cid wax la yeelato bal aad caqliga ka shaqaysi sidee u ogolaatay ilaahay inay cid wax la yeelato adigua ma ogolide in lagula yeesho wax waxaadan adigu yeelayn ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay keligii wax weydiiso dad awlaada isagaa ku siinaya dad caafimaad rabto isagaa ku siinay haddaad xoola rabto isagaa ku siinay haddaad maxaanku wax kasto aad rabto alle isagaa ku siinaya subxaana wa tacaala qofka muslimka markay caqiidadu saa noqoto wa hagaagaya man maata wa huwa yadcuu min duuni illaahi qofka dhinta ilaahay sokadii isagoo baryaya oo ku dhegan naarbu dakhala naar naar salawaatu llahi wasalaamu nabigu saxaabadu sal l waxaa ka mid a ah dembiyada waaweyn falka iyo sixirkaa ka mida sixirkaa ka mid ah. a ah. dad baa sixirka ku shaqaysta oo shaqadiisu tahay sixirka sixirku waa laba qaybood bulshadu qaar baa u taqaana nooc sixirka ka mida inaanu sixir ahayn madiidada dadku uma yaqaanaan sixir soo ma ogid xule le war mid halkan aan la sheekaystayoo waa i diidaye sheekhow iima diidee wax keen buu leeyahay cadar iyo maro iyo saabuun iyo saliid iyo wuxuun keenaan kugu akriyo wax ama ul buu wax ugu akrinayaa taabsi buu leeyahay iyadaa soo farruxidh maysee waa nooc sixirka ka mid a nin baa maalin anoo masaajidka fadhiya casar buu ii yimid oo isalaamay asalaamu alaykum alaykum salam sheekh waa ku doonayey san ku yiri wax yar in yar isugu daqiiqada ah markaasuu sheekh waxaan doonayaa islaanta dohdeeya ayaa nafta ii keentay guursanay islaantan doonayaa fadhiisin inaad iga akrisa bui iga fadhiisi maradan anigu si loo kaakiciyo si loo fadhiisiya ma aqaani haddaad khaldantayna islaanta ka hagaag hadday islaantu kaa khaldantayna waa sodohda isasabaan ku ii fadhiisinta waa sheegaysa anigu ma aqaan ka hadlaysa isagu marka wuxuu u arkay ina caadi ujeeda marka sixirka nooc ka ah waxaa jira wuxuu idhaahdaa dadku sikma qorin iyo waxaasoo dhan dadka qaar baan u arag inay sixir tahay waana anahor sixirka ka mida waxaa ka mid aba ah nebigu sal alay asalam nafta oo xaqdarre lagu dilay armi subxaana wa tacaala ribada cunitaankeedaa ka mida maalka agoonta cunistiisaa ka mida jihaadka in laga soo cararo maalinta lagu jiraa ka mida dumarka xijaaban ee asturan ee dhowrsoon wax kasheegoodaa ka mida iyo aflagaadada ee cayda lagu samaynayo rasuulku sal alla alay slam habeen buu seexday xaasaskiisii gabadh ka a ah aqalkeeda zaynaba la yidhaahdo habeen barhkii buu nebigu soo baraarugay markuu toosay muxuu leeyahay laa ilaaha ila allah waylu lilcarab min sharin qad iqtarab laa ilaaha illa allah waa shahaadan yaa nebigu carab hoog baa kusoo fool leh shar soo dhawaaday daraaddii futixa alyawma biradmi yaajuuja wamaajuuj mila haadi maanta meesha yaajuuja waa maajuuj ay kuxidhnaayeen intaas laga furay yaajuuj waa maajuuj waa dadkay soomaalidu yidhaahdaan juuj waa maajuuj dadka yidhaahdaan dad gaagaaban waaweyn culimada qaar waxay yidhahdeen waaba jaynahan meesha jooga jaynahan maaha dad musiibo oo balaayo ah inkaad maqasheen ee qur-aanka alla ku sheegay iyagoo nafta u sheegay naga awd meel marka karin ahoo laba buulood dhexdooda baa lagu xidhay subax kasta way soo shaqaadaan waa jebiyaan waa jebiyaan caddaadu markay sii dhacay waxoogaa in badan gooyeen ka u joogay madaxda dhamaystiranaaye inay ka keena insha allah ma daraan subixii way yimaadaan ka tag afka sarayba maraysaaba dadkii bay ka bilaabaan maalinta meesha ay dhacdhacaan in shaa allah dii baa la haleeshiinaya markaasu oradii baynu furi doonaaye bay imanayaan mase bartay kaga tagaen bay joogtaa intii bay dhooba qaadayaan markaasa ilaahay wuxuu yidhi min kulli xadabin wahum min kuli xadabin yanziluun meel kastoo taaga ka soo dhaadhaca aam laakiin gaagaaban fara badanoo ymaayaro biyo ku jiraan marmarka ayaa raaca dambaa soo maraya istaagaya iyagaa wadahadlay waxay leeyihiin war meeshan waabaa biyo ku jiri jireen waa kuwaana ka fuuqsaday nimankaa dhibta badanee musiibada ah waxaa saaran oo ay arkaan danlaynayaan cidba dayn maayaanba marka dambe samada intay istubaan banaan bay cirka leeyahin waxa cirka ku jira waa soo laynaynaa fallaadho fallaadhihii oo afka dhiig ku le baa nimankaasi leeyihiin waxay is odhanayaan wallahi kuwa cirka joogeen waa ka takhallusteen ilaahay sangaale ayuu kusoo diraya ayuu halkaa lafta yaree sulka saa baktigooda adduunka saa u warmeeya gebigoodii sharkoodii baa soo dhawaado nebigu le sal alla alay slam xaaskiisa aynaba jaash oo inaabti waxay tihi yaa rasuula allahi anahliku wa fiina saalixuun waxaan miyaa nala halaagayaa annagoo dad wacwacan oo wanaagsan ayna dhex joogaan ibaadaysanaya qaala nacam haa halaagu waa imanaya idaa kahura alkhabath haddii macaasida xumuhu bato mufasiriinta qaar baa ku fasiray shuraxu xadiidka haddii ilmaha aabbala-aanta ahi bulshada meel degani uu bulshada waa la rogayaa bu nebigu sal alay slam waa mushkilad moogta ummadana muslima meel taagan oo ilmo indha cadcadoon aabbahiisaba la aqoon dhex jiifo mushkilad cadiima ma ahad mushkila cadiima waxaa ka mid ah rasuulku inuu tilmaamay kullu ummati yadkhuluuna aljanna ummaddayda isaga u dhanta jannaday gelaysaa qofkii isagu diida mooyaane asxaabtii waa yaabeen rasuulka ilaahayo kumaa diidaya man ataacanii dakhala aljanna waman casaanii faqad aba qofkii aniga adeeca jannadu gelaya qofkii diidana waxa weeyaan amarkaygii taladeeda qaadan waaya jannada waa diiday bu nabig sal la alay slam dulmiga iska ilaa xumaha iska ilaalintiisa adduunyada marka la joogo bani aadamku meelna lagu wada nool yahay waxbaa la kala tabanaya sidaa awgeed baa kuwii xitaa dhiig iyo dhaqan aan wax ku kala maqnayn laakiin waxoogaa caloosha wax iska odhan jiray baa ilaahay markii jannada isugu geeyo ayuu uurkooda iyo calooshooda isu fayoobaynaya wanazacnaa maa fii suduurihim min gillin ikhwaanan calaa sururin mutaqaabiliin wixii ku jiray laabtooda xoogaa tabashooyin ahaa dhiggee dhaqankuma kala maqna laakiin waxoogaa tatabasho ku jiray oo ay wada joogeen ayaa ilaahay wuxuu le uurkoodan ka siibaya markaasaan waxaan ka dhigayaa walaalo jannada wada deganoo sariira ku fadhiyo sheelaysan oo ku sheekaysanay kuwii markaa wax ka tagay ilahay wuxuu yihi faman yacmal mihqaala daratin khayran yara waman yacmal mihqaala daratin sharan yara rasuulku wuxu yhi sal alay aslam man kaanat lahu madlamat liakhiih qofka walaalkii dulmiyey min cirdihi aw shayin sharaftiisa ama wuxunbuu walaalkii u dhimay falyataxalalhu minhu lyowm maanta ha ka xalaaloobo qabla an laa yakuuna diinaaru walaa dirham inta aan diinaar iyo dirham midna aan laysku furan doonin xilligaasi iman in kaana lahu camalun saalix ukhida minhu biqadari madlamatih hadduu qofkaa xumeeyey ee wax loo haystaa camal wanaagsan uu shaqaystay adduunka intuu joogay markaa aakhiro la tagaa laga qaadayaa intii uu qofkaa u geystay xasanaadkiisa in ku beegtoon markaasaa la siinaya wain lam takun lahu xasanaat haddaanu kaa wax xumeeyey wax dulmiyey wax xasanaada lahayn ukhida min sayi'aati saaxibihi fa xumila calayhi xumihii qofka kale uu lahaa inta lasoo qaado intii u geystay in u dhigantaa ayaa dusha laga saaraya buu nebigu yihi alayh salaatu wasalaam waxaa ka mid ah dunuubta in layska ilaaliyo la rabo diradiraalaha ka mid a ah, diradiraalaha warxumatashiilka soomaalida waxay tidhahdaa si waxu sheeg sixiro waa ka daran yahay bay soomaalidu tiraahdaa oo wuxuu yihi rasulku sal alla alay wasalam laa yadkhulu ljannata namaam diradiraale jannada ma gala buu nebigu yuri sal alla alay wasalam ummaddan baa isugu rogmata dadka diradiraalaha ah shaqadooda alimaamu dahabi fi kitaabi alkabaa'ir wuxuu keenay nin diradiraalaha ku caanbaxay oo addoon ah ayaa nin lahaa buu yidhi markaasaa ninkii lahaa ninka nin ka shaqo badan oo ka xoog furan oo ka ka taca badan lama arag laakiin waxaa balaaya balaayo wuxuu ku qabaa waa naar afuuf intaasuu balaayo ka qabaa ninkii markaasuu nin buu ka iibiyey waxaad u barata waa baaskaae eh. ninkiibaa ka shaqeeyey beertii oo uga shaqeeyey oo maantii dambe ila wixii buu bilaabay markaasuu aqalkiiba un wax looga soo diray mise isagaa yimi islaantiibuu u tegay oo ninkuu qaba wuxuu ku yidhi dumarkana meel baa jirta laga taabto meeshaa haddii la istaadho xaalad u isbedelaysaa meel buu ka taabto wuxuu yidhi ninkaagii islaam buu qabaayoo beerta ku qarsadaa warkaa ma haysaan ti may waxaad samaysaa haddaad beyntay moodayso shaarubadii baa ku baxaye muus baha la yidhaha odayaashaa yaqaano baashan jeegadan lagu xidhto muuskaa caawa soo qaado shaarubadan kaa jarayaa dheh ma kaa yeel mise kaa diid haddii uu kaa diido mid ka jaraysaa beerta ugu diyaarsan haddii laakiin uu dee ogolaado dee wakaa ninkiiba kusoo noqday wuxuu yidhi aqalkiiyo wax ka siihiin baan tegayo kollay islaamtii muusi waxbay diyaarsanaysay war bal iska ilaaliya ku gawricin waxba garan maaye ninkiiba ay yimid aqalkiiyo sariirti meeshii seexan lahaa busaa isugu kala bixiyey waana ilgalaaclaynayaa ee wuxuu isleeyahay wari ay ku gawricin iska ilaali hadhowba dee islaam war ma qabto odaygeedii isla shaaribada u gaabso in baa u timi waana xabiibi aan ku jaarabada ku jare anaad doonta inaad iqasho warkaaga waan hayaa buu yidhi intuu qabtaba iyadii gawracay wayse sii daayo wuxuu u tegey reerkii wuxuu war ma haysaan may nabad baa caawa lagu soo hoyday ninkii gabadhii wuxuu ku galay ma aqaane gabadhiiyo khaaklahow gawracay un baan arkay qoladiina waa soo duushay ninkii bay dileen labadii isku madheenba maxaa isku baabiyey labadaa qabiil waa diradiraalaha munaafiqa ah sidaa awgeed ba dadku waa laba qaybood muslimiinta ah mid tukanaya oo masaajka ku jira oo cibaadaysanaya oo shanta salaadood iyo wardigiisa iyo khayrka ka shaqaynaya adinkiisa cid muslima waxba ka yeeli maayo laakiin afku balaayo ka qabaa ma aamusi karo naar afuuf weeye balaayu afuufaya midna afka wax ka odhan maayo ee gacantuu balaayo ka qabaa kii la wada hadlaba qac dakarku waa ku yaallaa intaa qaantiisaa loo taagan yahay oo la simaya laakiin dadka afka waxba ka odhan maayo labadaasiba islaamnimadooda nusqaan baa ku jirta buu nebigu tilmaamay sal alay wasalam ka afkiisa haadinkiisa laga nabad galo ayaa wanaagsan buu nabigu tilmaamay sal alay wasalam waxaa ka mid a ah waxyaabaha dunuubta in layska iska ilaaliya la rabo in dadku hubisu qaato bani aadamku soomaalidu waxay ku mahmaadaa maan rageed waa waa waa mudaciyo afkood ma ujeedaa dee waxa weeye ra'yiga waa lagu kala duwanaan karaa ra'yiga waa lagu kala duwanaan karaa sababtu maxay tahay dadku miyuu caqliga ku siman yahay oo dadku miyuu aqoonta ku siman yahay maya dee kuma sinna sidaa awgeed ummadda aan ku sinnayn ayaa hadda wada hadlaysa waa lagu kala duwanaan karaa laakiin ra'yigii lagu kala duwanaado waa inaanay keenin colaad hub laysu qaato la isdilo waa inaanay keenin nebigu wuxu ur sal la alay slam man xamala calayna asilaax falaysa minna qofka hub noo qaata haddaan muslimiinta nahay naga mid ma aha ilaa heer u gaadhsiiyey ninka suuqa marayo ee fallaadha sitow ama waranka sitow afka qabo si aanay cidi u xagan buu nebigu yidhi alayh isalaatu wasalaam si aanay cidi u xagan bal sida loo ilaalinaya fiir <coughs> rasaas laisla dhacayo madaafiic la ysku tuuro leema gaarin xagashadii baa laga ilaalinaya xagashadii si aanay u xaganin waxyaabaha la iska ilaalinayo waxaa ka mid ah dulmiga ama dhulka ha noqdo ama ha noqdo qofka isi kale loo dulmiyo ilaahay si aynu wax u qaadano nala hadlaya yaa cibaadii inii xaramtu dulma calaa nafsi addoommahaygiiow anigu naftayda dulmiga iyo gardarrada waan ka xarimay anigoo alla ah oo idinkoo dhan baa idin leh oo if iyo aakhireba leh falaa tadaalamuu ha isdulminina buu nebigu le allah leeyay subxaanahu wa tacaala waxaa ka mid ah waxyaabaha la iska ilaalinaya kibirka ayaa ka mid ah kibirku waa wax khatar ah qofka bani aadamka ah inuu kibirka iska ilaaliyaa la raba kibirka ilaahay baa kibir u sugnaaday bani aadan kibir ma geli karo calooshaada waxaa ka buuxa kaadi iyo saxaro see u kibraysaa markii hore asalkaagi xaggee ka timid kaadimareen baad ka soo baxday oo aabbaha kaadimareenkiisii ayaad soo martay markii dambe aad dhalanaysana kaadimareen kalaad ka soo baxday inta aad nooshahayna calooshaada xaar iyo kaadi baa ka buuxa markaad dhimata baktigaaguna waa qurmayaa see isu kibrin kartaa marka see isu kibrin kartaa kibirku waa khatar qofka kibirka isku daya naar buu madaxa la gelayaa sida rasuulku sheegay salawaat ullaahi wasalaamu calayh laakiin dadka qaar ba waxay u yaqaanaan qofku hadduu xaragoodo oo marya wacan xidho inuu ibir ninka hebela maaragta kibradda oo muxuu ku kibray bismi illah gelinka hore qaato gelinka daba ma qaato shaarku gelinka hore xidho gelinka daba ma xidho kibir ma aha e ina allaha jamiilun yuxibu ljamaal alle waa allo wanaagsan quruxdiiyo wanaaggan alla waa jecelyihi haddee qofkaasoo kale waxaa la ma waxaa doonaysaa inuu qaanjeer midhan noqdo qaanjeer midhan miyaa ninkan la doonay hadduu xaragoodo alla waxsiiye dee ka baydh adba xaragood ama huu dher xidho ama dhar kala xidho oo yaa kuu diiday arrintaas waxyaabaa laysaga digaya waxaa ka mid a ah xasadka baa ka mid a ah. xasadku waxyaabaha ummadda baabiyuu ka midi waa cudur khatara oo dilaaah sidaa awgeed ba ummaddu way isku mashquulaysaa haddii qofku wax u kordhaan dadka qaar baad arkaysaa oo nin kaas gaadhuu wataayo talo xagguu ka keenay ma cid baa u maqan may oo yaa siiyey oo xagguu ka iibsaday oo guri buu dhistay oo talo xagguu guriga ka dhistay oo dukaan buu furtaye xagguu ka keenay oo waa labeeyey baa la yidhiye xagguu wax ka helay war adigu ma booliskii bani aadamkaa tahay dadkan ilaahay baa arsaaqo risiqooda qoray yaa ku yidhi in dadka dabagal adigu yaa ku yiri dadka dabagal nabiga sal ly slm wuxuu yidhi laa yazaalu nnaasu bikhayrin maa lam yataxaasaduu dadku khayr ka zuuli maayaan inta aanay isxaasidin hadday oo gomadda iscalaashadaan oo midba midka kale ku mashquulo khayrku waa yaraanaya maxaa khayrka yaraynaya waa laysku dhacayaa waa laysnacayaa waa layscolaadsanaya waxaa ka mid ah waxyaabaha la in la ilaaliyo rasuulku salawaatullahi wasalaamu caleyh ka digay habeenkii la guuraysiiyey gabagabadiiyo guntii ee samada rasuulka loo dhigaad garanaysaan ayaa waxaa la tusay laba malag baa kaxeeyey labadaa cududood bay qabteen sidii rasuulka loo waday buur baa la keenay raf ah markaasay ku yidhaha labadii malag fuul buurta markaasuu yidhi fuuli kari maayo isku day annagaa ku saacidaynaa la yihi nebi sal lla alay slam buurtii dhakadeeda u baxay markaasuu wuxuu maqlay dad cabaadaya oo qaylinaya oo la cadaabaya dadkan buuqan iyo qayladani waa maxay waa cabaadka iyo qaylada ahlunaarka nabiga lagu yidhi sal alla alay wasalam waxoogaa markuu socday baa rasuulka waxaa la tusay dumar iyo rag qaaqaawan oo tinaarka iyo bahashan moofada ee lagu duba roodhida oo kale ku dhex jira oo dumarku labada naas ibtooda inta bira laga soo geliyey saa ay u laalaadaan sidii hilibka marka geelaya loo suno meelaha lagu iibiyo ayaa la tusay iyo dadkaa qaaqaawan oo markay hoosta dab inta lagaga shido gubtaan oo is tidhaahdaan afka sare ka baxa budhadh waaweyn malaa'ig ku dubaynayso dadkani waa maxay rasuulka ilaahayo dadkani waa maxay jibriilow dadkani waa dadka zaaniyiinta ah ee adduunka kaiska zinaysan jiray dadka adduunka loo kala taag waayo ee zinaysan jiray dadkaasaas loo gelaya rasuulka waxaa la tusay salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi markuu xoogaa noocday dad ciddiyo dhaadheer leh oo wejiga wixii hilib ku yiille oo dhan sidaa u muldhinayo ilaa laabtooda xaganaya dadkani waa ayo waa dadka dadka hilibkooda cuna ee xanta ee warxuma tashiilka iyo balaayada wada nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka ilaahay subxaana wa tacaala waktigaa iska kooban waxaynu allah ka baryaynaa sida khayrku ku jiro adduun iyo aakhiraba inuu alla ina waafajiyo subxaanahu wa tacaala kelimad waxbaa ka dhiman laakiin waktigaa dhammaaday khayru اkalaami maa qala wadal intaasi waa wadakir faina dikraa tanfacu lmuminiin ilahay waxaan ka baryayaa ka kelmadan odhanaya iyo ka dhegaysanaya labadaba alla inaku anfaco adduunya aakhirna alla inaku anfaco wsala اllahu wslama calى nabiyina muxamadi waalihi wصaxbihi wslm